geesiyaashii tawxiidka gantalaada riidi kara dardaraada kaa dhidhiya gaarusaada geesiyaashi geesiyaashii tawxiidka gantalaada riidi kara dardaraada kaadhidhiya dhidhiya gaarusaada kuwa woo inay helaan geesiyaashii tawxiidka gantalaada riidi kara gardaraada kaa dhidhiya gaarusaada geesiyaashi towxidka tawxiidka gantalaada riidi kara gardaraada kaa dhidhiya gaarusaada cadowga goob kastay ku duulanay gantalee la dhaacayaan geesiyaasha tawxiidka gaacalaadanaad tihiin goob kastay ku duulanay gantalee la dhaacayaan geesiyaasha tawxiidka geesiyaashi towxidka gantalaada riidi kara gardaraada kaa dhidhiya gaarusaada cadowga geesiyaashii tawxiidka gantalaada riidi kara gardaraada kaadhidhiya dhidhiya gaarusaada cadowga gaarabkiinaanahayow gaadashiina iiga dhoor goorta hubka gurxamo guwageedu waana guud gaarabkiinaanahayow gaadashiina iiga dhoor goorta hubka gurxamo siyaashitawxiidka gantalaada riidi kara gardaraada kaa dhidhiya gaarusaada cadowga geesiyaashi tawxiidka gantalaada riidi kara gardaraada kaadhidhiya dhidhiya gaarusaada cadowga gaarafeeya cadowga geesiyaashii tawxiidka gantalaada riidi kara gardaraada kaadhidhiya dhidhiya gaarusaada cadowga gardaraada kaa dhidhiya